بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى xadaثna cubayd الlahi bn mucaad alcambari baabka de isaga ma laha qaala muslim taan dhahno inaan baab sheegno si toosa macno ahaan waa ku jiraa laakiin abwaabta musanifka ma laha marka dadkii ka dambeeyey ama shuraaxda ahaa ayaa abwaab u sameeyey <clears throat> baabu nahyi <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay nahyigii reebidii la iska nahiyey ee la iska reebay can ilxadiidi in laga sheekeeyo bikulli maa samica qofka wax kasta uu maqlay inuu ka sheekeeyo wax kasta ood suuqa iyo bannaanka iyo dad kuu sheegeen inaad ka sheekayso waa la isku diiday ayadoodan haynin wax sanad oo saxiixa qofka aad ka soo qaaday iyo qofkuu ka sii qaaday aadan haynki aadan haynin xujana aadan u haysan inay sax tahay in marka naqlu lakhbaar akhbaarta iyo wararka oo lasoo guuriyo in la tathabuday u baahantaha la sugto si aad wax beena aadan usii faafinin qaala waxadaanaa cubaydullaahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad alcambari xaa waxadaanaa muxamed bn muhana alcanazi abu muusa azamn qaala xaddaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiy qaalaa waxay dhaheen qaalaada waxaa weeyaan sanadkaa hore ee xaada ka horeysa abi oo mucaad alcambari loola jeedo iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi labadii sanad halkaas iskugu imaadeene qaalaa waxay dhaheen xaddaanaa shucba marka mutaabaca la dhahayo waa mutaabaca taama bayna mucaad alcambari iyo waxaa ismutaabaceyn cabdiraxmaan ibnu mahdi taabic iyo matbuuc waayo cabdiraxmaan ibn mahdi baa wuxuu mutaabicay oo raacay mucaad alcambari fii riwaayatihi can shucba shucba riwaayada uu ka warinayo ku raacsan yahay xadahanaa shucbat bn اlxajaaj alwasidi abu bistaam can khubayb ibn cabdiraxmaan can xafs ibn caasim can abi hurayrata cabdiraxmaan ibn skhr اdawsi radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yihi kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan kadiban been an yuxadita inuu ka sheekeeyo bikulli maa samica wax kasta uu maqlay waa <coughs> war kasta ood maqashay leanna wararka iyo sheekooyinka iyo hadalladu been badan baa ku jirta waxaa ku jirta wax badan oo la khalday oo wax lagu ziyaadiyey ama wax laga nusqaamiyey ama siduu ahaa la garab dhigay ama la foolxumeeyey marka wax kasta oo la sheegay haddaad tiraa waan ka sheekayni laabudda been baad ku dhacaysaa marka been haddaad ku dhacdo oo warkaada been uu noqdana riwaayadaada iyo warkaada la qaadan mahayo oo waxaad noqonaysaa qof majruuxa majruuxu riwaaya marka iska jir weeye wax sugan uun ku hadal waxadaanaa abu bakr bin abi shayba abu bakr bin moxamed bin ibrahim abi shaybahaasi waa jadki weeye abubakr abiis ibraahim baa la dhaha isaga abubakrkan moxamed qaala xadaanaa cali bnu xafs ibnu khiyaad qaala xadaanaa shucbat bn اxajaaj alwasidi can khubayb bni cabdiramaan khubayb bn cabdiraxmaan sanadkan kii hor weli ku xidhan yahayoo shucab bn xajaaj baa midaarka ah madaaru lxadiid labadaa sanad ee xaad oo udhexaysay iyo midkan shucba iskugu imaadeen can khubayb bn cabdiraxmaan can xafsi bn caasimin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam bu abu hureyre ka wariyey bimili dalika kaas horoo kale halkaa maaa maxaa la dhahaa waa mutaabaco weeyaan mutaabaco weeyo sanadkan sanadkaa ah hor uu raacsan yahay asaguna matnigii markaa kaa hore unbaa matni u ah intaad ku jirto markaa kitaabkan sanad kale mudawalka muslim la yidhaahdo saxiixu muslim musalaxaadka sana isnaadiga ah musalaxaadka isnaadiga ah waa inaad barato marka mila mili dalika iyo naxwi daalika jirta way kala duwan yihiin waa kala nooc haddii la yidhaahdo milu dalika lagu yidhaahdo kan asagae sanadka hadda u dambeeya milu daalikada ku jirto midkaa la ishaarayo laamulbucdiga lagu ishaarayo ayuu la mid yahay lafdan wa macnan lafdan wa macnan buu kala mid yahay oo sanadkan dambe sanadka hore kafaa bilmari ithman an yuxaditha bikuli maa samica kaasunbuu kana lamid yahay lafda wa macna haddii aad laakiin aragta naxwuhu waad arki doontaa in badane xadiidkaa horuu lamid yahay xagga macnaha naxwu waa isagoo kale fi lmacna waqad yakhtalifu fi lafdi lafdiga labadan sanada ismutaabiceenaya lafdiga inay kala duwanaan waa dhici kartaa cibaaraadka laakiin macnaha waa iskaga mid waay saasaa marka la yihahdaa naxwu iyo miluhu waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym hushaym ibnu bashiir alwaasidi can sulaymaan ataymi sulaymaan ibnu darkhaan abulmuctamir ataymiy muctamir ibnu sulaymaan baad arki in badan sanadka marka aabihii weeyaan hadda sulaymaan ibnu darkhan ataymiy wey can abi cuhmaan annahdi cabdiraxmaan <clears throat> ibnu mil mil waad dhihi kartaa malla waad dhihi kartaa mulla waad dhihi kartaaye miinkaasaa muhallath saddexda xarakaba waa ku bannaan tahay wuxuu ahaa mukhadram taabici buu ahaa mukhadramah aslama fii cahdihi sala allahu aleyh waaalih wasalam xilliga nabiga ayuu islaamay laakiin lama kulmin ma helin sharafu liqaa wasuxba laakiin wuxuu ahaa taabici qiimo badan oo karaama wanaag badan oo aad iyo aad maaratay u wanaagsan buu ahaa abu cuhmaan annahdi boqol iyo soddon sanaan gaaray baa laga sheegay inuu yidhi boqol iyo soddon sanaan gaarayoo wax walbaba waan inkiray ilaa amalii yida diinadayda mooyeene shay walba nolosha iyo dhaqanka adduunka wax walba waan inkiray buu yidhi xayaatadaydii laakiin waxaa weli isbeddel ku dhicin oo sidii uun iska ah alamal yada diinada weli waxaa ugu jirta wax sii noloshii iyo maareynteedii iyo dhaqankii iyo sabxaan la ceeyaa iyo wixii waa igu jirtaa buu yidhi waa hadalkii nabiga sala allahu aleyh wasalam baa ku caddaaday oo uu yidhi nabiga calayhi salaam qofku intuu odayooboo duqoobo yaa waxaa sii yaraanaysa laba shay adduunya jeceyl iyo duululcumri iyo amal iyo diilo dheer iyo adduunyada jeceylkeeda markastoo qofku uu sii duqoobo waxaa sii yaraan oo dhallinyarada sii noqon adduunyada iyo maxabada uu qabo iyo dhaqaalaha iyo waxaas waxaas waa ka jecel yihiin aad iyo aad buu usii jeclaanayaa laakiin inta kale waa waa inkiray oo waa buu yidhi waa boqol iyo soddon sano haddi wax yar ma ah qarn iyo wuxuu ahaa rubcu qarni wax ka badan ayuu noolaa marka cumrigiisa ilaahay waa dheereeyey subxaana wa tacaala qiimihii mxuu ahaa camalkiisana waa hagaajiyey oo waa ninkaa taabiciga qiimaha badan qaala wuxuu yihi qaala cumar ibnu khaaab cumar ibn اlkhaaab alcadawi abu xafs amiiru lmuminiin hani khulafaaء الraashidiin radia allahu canhu wa ardah saxaabiga jaliilkaee qiimaha badan wey saaxib alfutuux fadaaishiisana lama koobi karo cumar bnu khadaab iyo manaaqibtiisa iyo fadligiisa lama koobi karo waxaa u naca waxaa naca cumar bnu khadaab radia allahu canhu laba qolo labadaa qolo ma taqaanaan ya ko waa kuwe shiicada kuwa labaadna shaydaan wayahde kuwa labaadna waa shaydaan maa salaka cumaru radia allahu canhu fajan ilaa salaka shaydaanu fajan gayra fajihi waddada cumar uu qaadaya radia allahu canhu shaydaan ma qaadu nabiga sal allah aleyh wasalam marka in ay shiicada iyo raafidada cumar ay nacaan la yaab ma leh liannahum ikhwaanu shaydaan wey qaala cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu cumar wuxuu yidhi bixasbi lmari qofka waxaa ku filan min alkadibi been an yuxadita inuu ka sheekeeyo bikulli maa samica wax kasta oo uu maqlay inuu ka sheekeeyo marka u fiirsa waxaad ka hadlayso xaabqaad ha noqonin waxaa iska xaabqaad oo xaatibuleyl ah oo wararkaa wararkaasu qayaacaayo uun dee dadka u sheekay ha noqoninoo been dadka ka qayb qaata faafinteeda oo beenta qof baa curini inta kalena way baahin maantala maxaa ka degdeg badan duruqda iyo wadooyinka lagu baahiyo daqiiqad ba adduunka oo dhan ba wada maraya wixii war oo la rabo been iyo xumaan iyo faolxum oo idil marka arrimahaasi khayr un in laga hortago oo wanaagga faafintiisa looga hortago mooyeene yaan lagu milmin oo aan la dhex gelin qaala xadaanii abu aahir axmed ibnu camr ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu sarx waa u abtiriyey hadda kadib laakiin uma abtirin doono inta badan wuxuu dhihi doonaa abu aahir ama ibnu sarxin waa soo gaabsan doonaa abu aahir axmed ibnu camr ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu sarx waa misri qaala wuxuu yihi ahbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbin misriy isaguna qaala wuxuu yidhi qaala lii maalikun maalik baa wuxuu igu yidhi imaamka jabalka imaam ahli sunna abu cabdillaahi alasbaxi radia allahu canhu wuxuu ugu yidhi iclam waxaad ogaataa annahu laysa inuunan ahayn yaslamu kii nabadgeli rajulun nin baan nabadgelaynin xadaa ka sheekeeyey bikulli maa samica wax kasta uu maqlay nin ka sheekeeyey ma nabadgelaayo ceeb buu kuso ku soo noqon war warkaas sheegaysay wax sugan ma aha nin weyn baa tahay maxa kugu dhacay hebel warkiisa lama qaato ka gaabsada waa war qof war badan waxaase hadhow kugu soo noqon doontee iska ilaali ma nabadgelaysid wey walaa yakunu imaaman imaamna ma noqdo abadan weligiis qofka asaga ah, qof lagu daydo oo imaama oo warkiisa la qaatana ma noqdo asagoo wax kasta oo uu meelaha ka maqlay sheekooyinkaasi dadka ugu sheekeeyo oo naqliyo oo gudbiya <clears throat> marka mar walbaba warkiisii baa laga daba tegi markaasuu wuxuu leey anna waan maqlay inbuu dhehi marka walaa yakunu imaaman abada imaamada imaamada imaamatu fi diin <clears throat> waa inaad waxyaalaha shubahaadka iska ilaaliso waxyaalaha shahawaadkana ha iska dhowrto labada waa ina iska ilaaliso wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wakanuu biaayaatina wa kaanuu biaayaatina yuqinuun nacam marka labadaasaa lagu helaa alimaama ibnqayim wa kaanuu biaayaatina ya ani waxba kama boodina wayso socdaan marina ya maxamed muhana maka cabdiraxmaan ka warinaya ya way soo socdaa way soo socdaa ayib <coughs> qaala xadaثana wlaa yakunu imaama abada wayuxadid bkuli ma samica xadaثana mxamed bn muhanى abu musa الzmn alcanazi intaas oo dhan ba kunyadiisa abu muusa la dhahaa banu canas buu ahaayoo e, qabiilkiisi weeye azamanna waa laqab waka maxamed bn muhana sheekhu asita lixdaas umahaatu sitada lagu sheego bukhaari iyo muslim iyo afarta sunanka e, lixdaba sheekh buu ahaa isaga iyo rag kale oo sagaal ah sagaalkaasi waa in la xifdiyo maadaama uun baabkoodii ku jira iyo meeshoodii inta sitada lagu dhex jiro waa in la xifdisan yahay <clears throat> marka raggii hore hadee waaye asxaabu bukhaari iyo sunanka iyo raggii soo maray waa xifdisan waa walheli baan umalaynayaa war yaa xifdisan oo noo faa'ideeya haye sheekh ma xifdisanta haye fadal في تسعة هاي في وط في تسعة ومن العلاء آه. نعم sagaal weeyaan ishtaraka الأئمة الهداة ذوي الوصول ستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشج ومن معمر نصر ويعقوب وعمر السري ومن العلا ومن البشار كذا ابن المثنى وزياد يحتدى soo sagaalkaa ma ahayn sagaalkaa waayo tisca min ala'ima oo lixdii sheekh sheekhaya u ah mubaasharatan o biduuni waasita waxaa ka mid ah ashaj bsaciid alashaj ulaa'ika alashaj wa bnu macmarin maxamed ibnu macmar ulaaika la shadu nasrun nasr bnu yacquub ajahdami nasrun aljahdami yacquub ibnu ibraahim adawraqi nasrun yacquub camru sari camriga waa camr ibnu cali alfallaas asayrafi wa ibnu lcala abu kurayb maxamed bnu lcala alhamadani ibnu bashaar maxamed bn bashaar bin dar ibnu bashaar kada ibnu muhana maxamed muhanaan hadda meeshan taagan maxamed muhana alcanas abu muusa ziyaad ibnu yaxya alxilmaani yaa u dambeeya sagaal wey sagaalkaa sheekh lixdii aimada aheyd bay sheekh u ahaayeen mubaasharatan oy toos lixdiiba way soo gaareen iyagoo kala horreeyey ood og tahay inay kala horreeyeen inay kala horreeyeen xagga dhimashada iyo cumriga haddana lixdaas sagaalkaa sheekh way soo wada gaareen wey macnaa saas weeyaan وxadaثna mحamed بن مثنى qaala samictu cabdالرaحman ibn mahdiyin yaqulu laa yakuunu rajulu imaama qofku ma noqdo moxamed muhana hore laba weeyaan ka hore qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiy cabdiraxmaan ibnu mahdi abu saciid albasri weeyaane oo cabdiraxmaanka hadda hadda ayaan soo maray isagoo cabdiraxmaan ibnu mahdi lagu leeyahay cabdiraxmaan ibnu mahdi abu saciid albasri qaal xadaanaa sufyaan sufyaan athawri ibnu saciid ibnu masruuq athawriy can abi isxaaq asabeeci camr bni cabdillaahi alhamadani can abi laxwas abulaxwaskan cabdullaahi ka warinaya ibnu mascuud waa cawf ibnu malik cawf ibnu malik aljushami waxaa jirta abulaxwas kale oo taabici oo isagana ka wariya eh, abu hurayre iyo ka wariya oo salaam binu eh, sayaar salaam binu eh, la dhaho abulaxwas salaam binu sulaym alxanafi soomeen isagana waa jira an ab can cabdillaahi bni mascuudin alhudali saxaabada dii laska ku dhaca cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi bixasbi lmari qofka waxaa ku filan min alkadibi been waxaa ugu filan an yuxadida bikuli ma samica wax kasta oo maqlin ka sheekeeya waxadaanaa maxamed bn muhana an anas qaala samictu cabdiraxmaan bnu mahdi yaquul waa ka cabdiramaanki marka kaa hadayto laiska sheegay cabdiraxmaan la yidhi muhmalkaa ah. waa kan ibnu mahdi weeye yaquul isagoo laa yakunu rajulu ninku ma noqdo imaaman imaam yuqtadaa bihi lagu daydo xataa yumsika ilaa uu ka joogo can bacdi maa samica wuxuu maqlay qaar ka mid a ah qaarka uu ka aamusa waa qaarke waa qaarkuuna hubin oo una meel saari karin oo xaqiiqo u haysanin oo qofku ka maqlay una ku kalsoonayn waa inuu ka aamusaa qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa cumar bnu caliy bnu muqadamin can sufyaan ibni xusayn qaala wuxuu yidhi sa'alanii iyaas bnu mucaawiya iyaas bnu mucaawiyata bnu qura ayaa ii warramay faqaala wuxuu yidhi inii araaka sa'alanii waxaa i su'aalay qofka waa weydiinayana waa la weydiinaya waa sufyaan sufyaan bn xusein wuxuu yidhi sa'alanii iyaas bnu mucaawiya sheekhaasaa wuxuu weydiiyey ibnu qura su-aalo faqaala wuxuu igu yidhi inii anigu araaka waxaan ku arkaa sufyaan ibnu xusein o qad kalifta kalifta inaad isku mashquuliso oo jecel tahay kalifka waxa weeyaan yani waa maxabada daran an yakuuna shay shaksu muulixan bishay inuu qofku uu wax aad u jecel yahay kalifta anta yani muunic baa ku tahay aad baad u jeceshahay bicilmi lqur'aani qur-aanka cilmigiisa qur-aanka cilmigiisa aad aad u jeceshahay qiraa'atan wa tafsiiran ayaad aad u jeceshahay culuum lqur'aan qur-aanka iyo lafdigiisa oo la akriyay iyo qiraa'aadkiisii iyo culumtiisii tajwiidka ku saabsaneed iyo tafsiirka iyo usuulu tafsiirkiisii iyo howlaha culuumulqur'aanka la yihahdo yaad aad u jeceshahay faqra calaya bal igu dul akri suuratan suurad igu akri wafasir bal fasir Ah, bal inaad in badan baad kudhex jirtay aad tafsiirka carabkaad inuu saxan yahay oad wax fasiri kartood qur-aanka aad in badan ku jirto jecleed inaad taqaani in kale bal suurad intaad akriso ugu dul akriso qiradeedii haddana macnaheedina ku dar culumu qur-aanki wey xataa anduura bal ilaa aan ka fiiriyo fii maa wixii aad calimta baratay bal waxaad baratay aan ku fiiriye culummadu way imtixaami jireen ardadooda waxbay weydiin jireen waa dhiirigelin iyo baraarujin bay arrintaa keeni iyo inuu qofku uu noqdo qof isla jira oo xaadir ah xaadir ah inuu noqdo wa waxaa dhici karta isagoo fadhiya inuuna macadaba ahayn oo kulaba soconin waxaa kaloo dhici karta isla xisaabtan haddaysan jirin oo wax la weydiinin inuu weligiiun iskaga dhex jiro islana quman yahay baa dhici karta in la saxa wey marka qaala wuxuu yidhi fafacaltu sidii baan yeelayo qur-aan baan intaan akriyey ayaan haddana ufasiray faqaala lii wuxuu igu yidhi ixfad calaya marka uu ka dhagaystaybu wuxuu yidhi marka waan kula dardaarmiye warkaygan dhagayso ixfid calaya waxaad iga xifdisaa korkayga maa aquulu laka waxaan kugu leeyahay war baan kuu sheegaya xifdi iyaaka waxaan kaaga digayaa washanaaca ceebow filxadiid ad ku ceebowdo iska ilaali ashanaaca alqubx foolxumo xadiid xaggiis kaaga timid iska ilaali oo waxaa weeyaan foolxumada xadiid kaaga imaanayso daciif iyo mawduuc iyo mutaham iyo munkar waxaan sugnayn oo nabiga ka sugnayn oo sanadkiisa la hubin oo ragga warinaya aan lagu kalsoonayn diin ahaan iyo dabdi iyo xifdi ahaan lagu kalsoonayn oo la qaato shanaaco wey waa shanaaco iyo foolxumo iska ilaali wax iska sug iyaaka washanaaca shanaaco iyo foolxumo iyo qubxi filxadiidi xadiidka gudihiisa ku saabsan oo aad qaadayso waxaan sugnayn deena aad ku ceegowdo fa inahu shaaniye qallamaa waxaa yar xamalahaa shanaacadaas qofkii xumbaara axadun qof inuu xumbaaraa yar qallamaa waxaa yar xamalahaa axaadiis daciifa oo shaniica oo mawduuca oo ruwaadooda aan lagu kalsooneen inuu xamalahaa qof xumbaaro axadun qof xumbaaro ilaa hadday dhacdo dalla waa dulloobaa fii nafsihi naftiisuu dulloobaa cinda annaas buuna ku dulloobi ha ilaa dalla fii nafsihi cinda annaas ha wuu dulloobayaa warkii hebel uu soo sheegay waa daciif marka dambe waxaa le hebel baa ku jira xadiidkan waa daciif hebel baa ku jira ma lagu hayn soo ceeb ceeb ka weyn maa jirta wixii oo raggii xadiidkooda la qaadanayo oo riwaayadooda la qaadanayo oo lagu camalfali oo cala ra'si walcayn madaxa la saaranayo in la yidhahdo kan waa hebel iska jira lagu yidhahdo iska ilaali weligaa culamaad tahay qur-aankaad baratay diintaad baratay warkaada marka wax saxan ha noqdo waxaad ku camalfalaysa eed baranaysana wax saxan ha noqdo wa kudiba weliba waa la beeniyaa fii xadiidihi xadiidkiisaa la beeniyaa intuu dulloobo yaa warkiisana la beenin oo la dhihi hebel isaga warkiisa kasoo qaad ma leh sheekadan caadigaba waa sida dad waxaa jira warkooda aan la qaadanin baa jira oo inti loo dhabagalay beentii si la ogaaday la yidhi ma hebel maya hadduu hebel yahay waan qaadan lahayn lakiin hebel maya yaad maqlaysaa waxadaanii abu aahir haddaan soo marayna isagoo loo abteliyey abu aahir axmed bin camar ibnu sarxi almasri wa xarmalata bnu yaya xarmalata bnu yaya tujaybi xarmalata bnu yaya bnu cabdillahi bnu cimraan ibnu yahya tujaybi isagona masri alaa waxay dhaheen ragga ugu badan ee muslim uu ka wariyay kamid yihiin abu daahir iyo xarmala iyo abu khaythama iyo abubakar bin abi shayba raggaas isagu kumama jiraan waa taqriiban waxaa laga yaabaa in boqolaal ay muslim uu ka wariyo boqolaal uu ka wariyo hadda ka hor waan xasuustaa wixii oo abubakr bin abi shayba uu soo arooriyey soo arooriyey axad likhwa uu soo arooriyey xilli hore oo toban sano lagaba joogaba ah away ma joogaa sheekh sheekh khaliif ma joogaa waa kaa abu daahir axmed bnu camar waxarmala bnu yaxya tujaybi qaalaa waxay yidhaahdeen akhbaranaa ibnu wahbin almisriy qaala akhbaranii yunis yunis bnu yaziid alayli can ibni shihaab moxamed bn muslim bn cubaydillahi bn cabdillahi bn shihaab azuhri can cubaydillaahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin buu ka mid yahay cubaydillaahigan fuqahaa u sabca toddoba faqiih oo taabiciin ah oo xilligii taabiciintan ayaa naanaystaa la baxay oo lagu magacaabay fuqahadii toddobadeeda reer madiina cubaydillahgana ka mid a ibn cabdillahi ibni cutba ibn mascuud ana cabdallahi ibnu mascuud alhudali qaala wuxuu yidhi maa anta adigu ma tihid bimuxadithin qof ka sheekeeya qowman dad u sheekeeya xadiidan xadiid qolo ooma sheegtid laa tabluquhu aadan gaadhsiinin ama laa tabluquhu laa tabluqu uuna gaaraynin hu xadiidkaasi cuquuluhum cuquushooda ayna gaaraynin ilaa kaana wuxuu ahaaday libacdin barkooda fitnatan fitna ayuu ahaaday marka ta waxa weeyaan waxaad sheegaysa wax dadka fahmi karaan ha noqoto oo qofkaad la hadlayso qolo walbaba leebelka iyo martabada iyo mansilada ay leeyihiin oo ugu sheekee arday yar yaroo oo ibtidaaya iyo rag waaweyn oo jaamacad dhigta rag maaratay umahaadka ku jira iyo rag arbiciinka loo bilaabayo isku mustawe iyo isku waxqaad ma aha maanta ma tihid bimuxadithin qof u sheekeen qowman qool xadiidan xadiid xadiidkaasoo laa tabluquhu una gaaraynin cuquuluhum cuquushooda ilaa kaana libacdin markood fitnatan fidna ay u way ku fidnoobayaan si khaldan bay u qaadan u fahmi markaasay deena ku wareeri karaan oo si khaldan ayay u fahmaan ma gaarsiisana halkaas lagala hadlaayo wuxuu la mid yahay bukhaari radia allahu canhu xadiid uu soo saaray athar uu soo saaray cali radia allahu canhu ka wariyey oo uu leeyahay cali xadiu naasa bima yarifuun xadiu naasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allah warasuul yani dadka waxaad u sheegtaan waxay fahmi karaan ay garan karaan qof walba intuu fahmi karo ay meesha uu gaari karo ha loo sheego ee uu gaaridiisa ay tahay marka waxaa weya waxaa la yidhaahdo muraacaat alfuruuq alfardiya ay dhahaan wey culamaau duruq tadriis in la ilaaliyo furuuqda dadka udhexaysa iyo qolo walba iyo mansilada iyo leebalka ay marayaan martabada ay marayaan taas waa muhim marka waxaa kasii xun marka haddana in xadiistii nabiga iska caddeed ee la fahmi lahaa ee caqliga bini aadamka ilaahay uu sakhiray waxyi weeyaan in waxaan ahayn qofka uu haddana dadka u sheego daciif iyo mawduuca ah, oo qariibahon la maqanoo la arkin oo dadku ay ku fidnoobaan oo cilmi intay moodaan ay xalaal iyo xaaraan ugu dhaqmaan taasna waa ta xun ee dadku ay kusii fidnoobayaan wey taas hadda ujeeda waa midaas oo meesha u keenay musanif raximah llahu tacaala baabu wuxuu ku saabsan yahay fi ducafaa dadka ducafada la yidhaahdo iyo walkadaabiina beenaalayaasha waa kasii daran yihiin waman iyo dadka yurqabu la naco can xadiiihim xadiidkooda la naco Ah, raqiibaha dalcan ay ku gudubto waa naceeb wey iyo karaahiya iyo qubxi falxum baabunahyi isagana waa dhihi kartaa ilan xadiistii sheekha uu soo aruuriyey unbaa untii la fiiriyey baa hadba cinwaankana ku haboon iyo kana ku haboon waxaa kaloo dhihi kartaa baabunahyi can iriwaaya can iducafaa ducafada in wax laga wariyo waa la reebay walixtiyaadu baa weliba la amray in laga taxadaro fii taxamulihaa akhbaartan naqlinteeda iyo xumbaarideeda iyo dadkaad ka soo naqlinayso inaad ka taxadarto ixtiyaad waa cibaado waa diin aad dhowrsato ood is ilaaliso ayaa loo baahan yahay dadkaad wax ka warinayso iyo qofkaad ka qaadanayso qaala waxadaanii moxamed bnu cabdillaahi bnu numayr wa zuhayr bnu xarbin abu khaytaba qaala waxay yidhahdeen xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid qaala xadaanii saciid bin abi ayuubin qaala xadaanii abu hani abu hani xumayd baa la dhahaa xumayd bnu hani alkhawlani almisri ah, abu hani xumayd bnu hani can abi cuhmaan muslim ibnu yasaar can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu ardaa can rasuuli illaahi sala allahu alayh waaalih wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi sayakuunu fii aakhiri ummati ummaddayda aakhirkeeda waxaa ahaan doona unaasun dad yuxadithuunakum inii sheekeeya oo inii sheega maa lam tasmacuu waxaynan maqal antum idinka walaa aabaa'ukum iyo aabbayaalkiin fa iyaakum wa iyaahum iyaakum idinkii iyo wa iyaahum ayagaan u kala digayaa idinkeyga ayaga idin kala digayaayo qoladaas iska ilaaliya yacni antum walaa aabaa'ukum waxaa looga jeedaa bisanadi lmutasil oo qofka uu wax ku wariyo sanadkaas mutasilkaa ah, ee taabiciinta saxaabada nabiga sala allahu aleyh wasalam gelaya ee iska cadee waadixee la garanaayo waxaan ahayn oo abtar daba go-an oo aan la aqoonin qofkii laga maqlay waxaa la yidhi uun iska ah waxaasay inii keenayaane dadkaa iska ilaaliya wixii aad qaalataan ha noqoto wax sugan oo saxiixa oo haabita ah, oo sanad iyo xiriir iyo tax leh tax waxle waa inuu noqdo oo abtir leh faiyaakum wa iyaahum waxadaanii xarmalata bnu yaxya bnu cabdillaahi bnu xarmalata bnu cimraan atujaybi somart waa ku abtiriyey abu khayrama kunyadii baa kaa maqan qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi bnu wahbin almasriy qaala xadaanii abu shurayxin abu shureyx wasfahu cabdiramaan cabdiraxmaan bnu shureyx ibn cubaydillaahi almacaafiri abu shureixaas uu caan ku yahay kunyadaasi cabdiraxmaan binu shureix annahu cabdiraxmaankaasi abu shureyxa samica wuxuu maqlay sharaaxiil ibnu yaziid buu maqlay nin la yidhaahdo oo yaquulu le akhbaranii muslim ibnu yasaar waxaa ii warramay ninkii la yidhaahdo muslim ibnu yasaar baa ii warramay abu cuhmaankaa sanadkaa hore ku jira weeye abu cuhmaan muslim ibnu yasaar baa ii warramayoo annahu samica inuu maqlay abaa hurayrata saxaabiga qiimaha badan abu hurayra oo radia allahu canhu yaquulu isagoo leh qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam wuxuu yidhi yakunu fii aakhiri zamaan zamanka aakhirkiisa aakhiru zamaanka waxaa imaan doonaa dajaaluuna kuwa beenalayaala kadaabuuna been badan weliba mubaalaqada fiiri aad bay u been badan yihiin dajal dajalku waxaa weeyaan waa alkadib alkadibu almumawah been la qurxiyey wey intay been tahay yaa beentii la qurxin oo la xardi oo dadka laga gadi dajaal ninka la yihahdo masiixu dajaala imaan doona ee nabigeenna uu ku tilmaamay sharu haayibin yuntadar wax maqan oo soo socdoo la sugaayo ka u shar badan ummado dhan oo muslimiin habaa gaalo noqon asaga raaci intii kalena noolal xumay iyo dhibaato badan buuyuu badayaa fitno badan buu wataa qof marka iimaankiisa qawi yaha oo ilaahay badbaadiyey <clears throat> unbaa ka badbaadi marka warka uu sheegayo war mandiq iyo caqli saliima midna uuna qaqbali karin asagoo bashar ah oo bini aadam ah oo weliba calaamaad iyo mxuu ahaa naqsi ay ka muuqato oo riwaayooyinka nabiga cabd acwar uu yidhi indhihiisa midna waa laaya midna way soo baxsan tahay banaanka iska warwareegaysaa oo bini aadama wuxuu sheeganaya uluuhiya iyo rububiya buu sheegan marka wixii sidaasa iska dharaar qof walba fahmi lahaa yuu dadki ka gadi oo wuxuu leeyahay inaan sidaa ahay roobkii oo soo da waa soo da'i dhulkii oo wax walba soo saar barwaaq oo dhan baa soo bixi loodii cambadada waa inaad caana kusoo shubta waa atif dahab oo dhan oo soo bax waa qudabo qulquli wixii dadkii raacay wey intii kalena wuxuu leeya abaar imaw abaar buu kusii daynayaa soo maarti marka beentiisii buu dadka ka gadaayaa u qurxinayaa waa wax lagu imtixaamayo waa fitna imtixaanka asaga aanaa dadka mu'miniinta hadee ee dhabta iyo kuwa kale ee iska dhowdhow ah kuwaasaa rabaa in la kala saaro kuwa muminiinta ee xaqa ahee dhabta iyo kuwa kale la kala saaraya kadaabuuna beenaalayaal baa imaan doona fara badan yaatuunakum waxay idiin keenayaan min alaxaadiidi axaadiidta waxaynayla imaan bimaa lam tasmacuu waxaynan maqal antum idinka iyo walaa abaa'ukum aabbayaalkiin waxaan idinkii aabbayaashiin maqal oo sanadkii la yaqaanayba aan ku imaanin oo warar ah diinna laga dhigi umaad arki doontaan buu yidhi nabi sal allah aleyh wasalam ah. hebel baasaa yidhi ow hebel baasaa yidhi qisadaasaana noo sheegay qiso aan yaa sheegay qisadan xaggee ka timid xaggee ku xidhan tahay yaa warkan sheegay ah, ilan taxliil iyo taxriim baa laga hadlayaa akaam baa meeshan laga hadlayaa axkaam baa laga hadlayaa saayaysaa hala sameeyo waxaa waxaa la iska dhawro waxaa waxaa hala keeno ayay sheekada ku biyo shubanaysaa marka waxaa noocaasa sanadkiisi lama hayo annagii sanadkii dadkii markaa joogay iyo aabayaashii iyo aabayaashii kale ilaa nabigii wax sadoo la haya ma jirto lam tasmacuu antum walaa aabaakum waa sidaa waa qariib fa iyaakum waxaan iga digayaa idinka iyo wa iyaahum ayagaan u kala digayaa laa yudiluunakum yaynan baadiyaynin walaa yaftinuunakum yaynan fidnayn laa yudiluunakum waa cawaamta caamada waxa noocaas oo kale cusub markay arkaan way horboodaan oo ma fiirsadaan way baadiyoobi walaa yaftinuunakum tanna waa culummadii culummadina idinkooda dadka noocaas oo kalea ah, ladood doodidooda iyo murankooda iyo shubahaadkooda ha ku fidnoobina iska jira iska jira weeyaan laa yudiluunakum yayna baadiyaynin walaa yaftinuunakum yayna fidnayn waxadatanii abuu saciid alashaju waa kii hadda aan sheegaynay sagaalki soomaan soo dhin sagaalkii haddaan sheegaynay cabdullahi bnu saciid alkindi ayaa la yidhaha abu saciid alashaj sagaalkii bukhaari sheekh buu yahay toos ba qaatay muslim sidoo kale afarta sunanka abu daawud tirmidi nasa maaja afartaasda lixdaas imaam abu saciid ashaju sheekhba way ahaayeen abu saciid baa sheekh ahaa ayagaa sheekh loo ahaayo arday bay ahaayeen qaala muslim baa ka qaaday abu saciid abu saciidin alashaj waa dakranaa dakarka shaj la dhahaa ah, dakarre innaga baan dhahnaa qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraax qaala xadaana acma sulaymaan bn mihraan can ilmusayabin bni raaficin can caamir bni cabdata qaala wuxuu yidhi caamir qaala cabdullaahi ba wuxuu yidhi cabdullah bn mascuud alhudali radia allahu canhu ardaa wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaan layatamahalu wuxuu isku ekaysiin oo isku sawiri oo isku shaklini fii suurati rajul nin suuradii buu iska soo dhigayaa oo shaydaanka waxaa u bannaan oo ilaahay u sakhiray oo imtixaan weeyaana lagu imtixaamay waxaa la yidhahdaa tashakul inuu sameeyo tashakur buu samayn nin sheekhu iska soo dhigi cumaamad buu soo qaadan halkan intuu fadhiisto wax ku akrin karaa wax kuu sheegi karaa tashakul baa la yidhaahdaa malaa'igtan ilahay waa u sakira iyaduna malaa'igta marka tashakulka malaa'igta dee khayr iyo wanaag bay faafinayaan oo dadka ajnixadooda iyo garbaabahooda iyo awoodda iyo quwadooda ma xajin karaan ayagoo marka isa soo dhuubay isa soo gaabiyey oo kol la iska soo dhigay nin la yaqaano kol nin la aqoonin iska soo dhigay ayay u imaan jireen nabiga sala allah alay wasalam marna daxiya bnu khaliifa alkalbi buu iska soo dhigi jiray saxaabi la garanayo qurux badnaa marna acraabi aan la garanaynin oo laa yacrifu mina axad waa kay saxaabada lahaayeen qof garta la waayey soo dhigi jiray waa jibriil shaydaanku marka hadda waxaa weeyaan isaguna waa imtixaana layatamaalu fi suurati rajul nin suuradiibu isku soo ekaysiin fayaati lqawma markaasuu dad u imaanaya fayuxadiuhum wuxuu u sheegay bilxadiidi xadiid min alkadibi been ah fayatafaraquuna dadkii uu xadiidku kusii daayey yaa kala tegi uu imaani iga buu leyahy wax iga waa nin duul baan ahay duul duul baan ahay oo waa ka waa socdaay markaasuu intuu xadiid u akriyo yuu iska buubi haddana iska tegi fa yaquulu rajul dadki baa kala tegaayo yaquulu rajulu meel kastaa loo kala caraabay warkiisi baa la qaatay markaasaa nin walba meeshuu tegey fa yaquulu rajulu nin baa wuxuu leeyahay hadhow isagoo sheekeynayo minhum dadkii kamida samictu rajula nin baan maqlay acrifu wajhahu wejigiisa waan garan lahaa haddaan arko walaa adri mase garanaayo ma masmuhu magaciisa wuxuu yahay yuxadiu asagoo sheegaya kada wa kada buu dhihi ah nin aan wejigiisa haddii hadda uga soo horbaxaan garan lahaa laakiin aanan aqoonin magaciisa hebel aanan soo dhufan karin ayaa maanta waxaa noo sheegay ha wax jiraba ilan maaha waa shaydaan shaydaan wey balaayo u sheegay wax ilaahay lagu caasi oo shirki ah iyo wax quluwi oo ambiyada iyo awliyadii saalixiinta lagu xadgudbo iyo wax muxuu ahaa aan shareecada ku waafaqsaneen oo qaybiyaad laga hadlaayo aan sugnayn waxaasu intu kusii daayo deena dadka eber ayuu ka dhigaya marka marka walaa adri masmu magaciisa ma garanayu leehay magaciisa haddaadan garanayn waxbaa ka qaadanin waa qofka majhuul baa la dhahaa majhuul magaciisaba haddaadan garanayn waa majhuul majhuulla lama qaato maxaa loo qaadanaynin dee jahaaladaas xaalkiisa aan la garanaynin ayaa waxay keenaysaa inuu noqdo qof aan lagu kalsooneyn inuu yahay cadaalad iyo inuu yahay dabdi labadii safe ee waaweyneed labadii safe midna gacan kumaysa haddaadan aqooni magaciisa garanaynin ma cadaalad ma ma cadliba qof cadliya miyaa oo lagu kalsoon yahay oo caadil ah mustaqiimahoo toosan diintiisa iyo dayaanadiisa lagu kalsoon yahay ma yahay xagga kale xifdigiisa ninkan isagaa ah ma qof imtixaamay baa la ogaaday labada haddaadan haynin warkiisa ad u qaadan magaciisa ma taqaanide halkaasaad marka ku tuuraysaa weligaaba ah, atartan marka hadda cabdullahi bin mascuud uu ka sheekeeyey iyo wixii lamid oo sidan oo kale ku yimaado laa yutawasalu ilayhi bira'yi bay dhahan walijtihaad bal bisamci waxaan warkan oo kale ijtihaad iyo ra'yi laguma ogaado saxaabigan wuxuu ka sheekeynayaa waxyaalo kiibiyaada oo imaan doona wuxuu ka sheekeynayaa shaydaan iska dhigay bashar iyo rag isku ekaysiiyey oo xadiid sheegi marka saxaabigu warkani waxaa la dhaha waa waa akhbaarta lamidka ah xumbaarsan ama ah fii xukmi rafci fii xukmi alrafci buu xumbaarsan yahay xadiidka marfuuca ee nabiga loo kor yeela calayhi salaam baa laba qaybsamoo asariixu waa waxaa u qaybsamaa sariix iyo muxuu uqaybsamaa marfuuc sariix iyo marfuuc xukman ayuu uqaybsamaa marka kan waxaa wey waa xukman xugun ahaan buu marfuucu yahay saas uqaybsamaa qaala waxadatanii moxamed bnu raafic moxamed bnu raafic naysaburi qaala xadaanaa cabdrazaq ibnu hamaam asancani qaala akhbaranaa macmar ibnu rashidin can ibni taawuus cabdullaahi ibnu taawuus ibnu lkaysaan can abiihi aabihi buu ka warinaya aabihiis oo taawuus ibnu lkaysaan la dhihi jiray abu cabdiramaan alximyari ximyar waa yaman wey e, abu cabdiramaan alximyari daawus ibnu kaysaan taabici weeyaan weyn can cabdillaahi bn camr bn caas cabdullaahi bn camr bn caas asahmi caas binu waail ninkii dhihi jiray qur-aanka kusoo degay malcuunka ahaa xaggaas weeyaan caasku laakiin labadan saaabi labadan waxa weya waa laba saxaabi cabdullahi waa saxaabi jaliila ninkii qori jiray xadiista qori jiray weeyaane kaatibka ahaa camar bnu caasna waa saxaabigii jaliilka saaxiibulfutuux ahaa ee qiimaha badnaa weeyaan labadaasaa ah marka yaanna khuseeya can cabdillaahi bni camr bn caas afarayta aladii kafara biaayaatina waqaala lautayana maalan walada ninka kusoo degtay waa caas bin waay ah, nin saxaabi oo khabaab ibn arad yihahdo intuu seef ka samaystay wuxuu yihi seeftayda isii lacagtayda maxamed kusoo gaalow bu ata soo diinta maxamed ka bax markaasaan yaan ku siinaya markaasu wuxuu yii wallahi maan yaanan maxamed ku gaaloobeyn nabi maxamed sala allah alay wasalam ilaa aad maaragtay dhimato oo lagu soo saaro oo mintaan laysoo saari ha markaasaan kusiin doonaa bu yidhi markaasuu ilahi wuxuu le farayta aladi kafara biaayaatina waqaala liutayana maalan walad alaca algayb am itakada cinda araxmaan ahd beenaalo weyaan baa la yidhi cilmigaas qaybkina muna ogaanin ilaahayna isaga iyo ilaahayna wax u dhexeeyaba ma jirto waa qof caasiya oo ilaahay gooyey marka see ku heli karaa aakharo barwaaqiya nicmo ku heli karaa qaala wuxuu yidhi marka cabdullaahi bnu camar waxyaalaha ladaaifta la sheegay waxaa ka mid a ah, wiilkan cabdullaahi bnu camar oo cabaadilata alarbaca buu kamid yahay iyo aabihiis camar binu caas labaiyo toban sanoay kala weynaayeen labaiyo toban sano ayay kala weynaayeen marka labaiyo toban jir curtay wey labaiyo toban jir camar bin caaskaas weya waa labaiyo toban markuu u maraayey bu cabdullaahi oo wiilkiisa ah cabdullahi baa u dhashay oo ku u curtay waa marka waxyaalaha waxay kamid tahay qaraaibta ee qaraa'ibtahe ee dhacdooyinkeeda ayna badnayn laakiin dhici karta qofka waxaa weeyaan toddoba sideed jir sagaal jir meelahaas waa laga yaaba inuu iskaga eh, qaangaaro waa dhici karta oo ku biyaduuliyo <clears throat> qaala wuxuu yidhi ina qaala cabdullahi bnu camar baa hadalka wuxuu yidhi ina fi lbaxri badda waxaa jooga iyo xeebaha badda hadda waxaa loo wadaa jazaairta juzurka jaziiradaha badda waxaa jooga shayaaiina shayaatiin masduunatan la xidhxidhay awthaqaha waxaa xidhxidhay sulaymaanu nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud annabiy ibnu nebi calayhima wa calaa nabiyina asalaam nabi sulaymaan baa xidhay qur-aanka noo sheegay in la xidhxidhi jiray muqaraniin fi lasfaad shayaaiinta inuu xidhxidhi jiray oo qaarkii mutamaridiin oo amar diida xarig baa bir baaba silsilaa lagu xidhi jiray marka shayaatiin baa badda ku xirxiran yuushiku waxaa dhow an takhruja inay soo baxdo oo fataqra ay akriso cala naas dadka qur'aana quraan intay soo baxdo inay dee culmo iska dhigaan oo dadka waxaan la maqanoo la arkin ay u sheeg sheegaan yaa dhow way ogaada buu leeyahay tana iyaduna laa majaala lira'yi waa waxa weeye marfuuc xukman weeyaan ama e, ugu yaraan waxa weeyaan waa waa israa'iili gaar ahaan weliba cabdullahi bn camr bn caas radi allahu canhu cilmigaasuu bartay cilmiga tawraad intuu bartay ayaa wararkiisaasi waaa waxaa dhexgalay culumta towraadda dhexgashay walidaalika isagoo qori jiray waxyiga oo waxaan ujeeda xadiista nabiga qori jiray ayuu haddana wuxuu ahaa xadiistiisa sidii la rabay oo oma badna sidii maarata oma badna marka qaar waxay leeyihin culamada waxyaalay ku cilleeyaan bay ka mid tahay oo ay dhahaan muxuu xadiistiisa u badnaan leedahay ka abi hurayra abu hurayra ba yiriba qof iga xadiis badan ma jirto on ka hen cabdullahi bn camar bin caas fa inahu kaana yaktub walaa aktub isaga uu qori jiray anaan ma qori jirin marka xadiistana maanta abu hurera ka badan adcaafu mudaacafa intaas jeer buu ka badan yahay xaggee aaday qaar markaa hadallay geliyeen hadallada waxaa ka mid a la sheegay inuu culumtaasi towraad iyo israa'iiliyaadka uu soo bartay oo wixii markaa aan la hubin oon loo haynin shaahid saxaabi kale iyo loo haynin waa laga tawaqufay waa laga istaagay waxyaala la sheegay ka mid tahay waxaa kaloo la sheegaa xagga cibaadada u go-ay nin cibaado badan buu ahaa waa kii nabiga alayh salaam uu kala hadlaayey maalin walba habeenka o dhan qur-aan baan akrini on dhamayni maalin o dhan waan soomanaani ninkii dhihi jiray wey marka cibaadadaasu ku mashquulay meesha abu hurayra radia allahu canhu daalibulcilmi dadkana wax bara markii dambe uu noqday oo fursad uu helay masjid nabawi inuu dadka diinta ufaafiyo oo de mashriq iyo maqribba cilmigiisi loola kala fulo qaala waxadaanii moxamed bnu cabaad wa saciid ibnu alashcafi jamiican dhammaantoodba can ibnu cuyayna ka warrameen ibnu cuyayna waa sufyaan ibnu cuyayna qaala saciid isagu wuxuu yidhi ahbaranaa sufyaan can hishaam bn xujayr wuxuu galay marka diqadiisii diqat taxdiid muraacaati duruqu taxamul xadiid musanifka waa lagu yaqaanaa muslim bukhaari waa kala duwan yahi ah, bukhaari riwaayat xadiid bilmacnaa buu iskaga badan yahi laakiin eh, alimaamu muslim raximah llahu tacaala isaga waxaa weeyaan xadiidkii iyo riwaayaatkiisi buu soo aruuriyey markaasuu wuxuu fiiriyaa oo aad iyo aad ixtiyaad iyo taxadar badan u sameeyaa siiqada Eh, mxuu ahaa eh, adaha la yihahdo siiqat lada siiqada la yihahdo siiqo kastaoo siiqatu ladana waxay ku xidhan tahay dariiq la yihahdo duruqu taxamul dariiq dariiqaad cilmiga ku soo baratay yaan hadhow syaan dariiq walbaba siiqu yeelan haddaa sheekha aad toos oga maqashay xadaanaa baad dihi ama xadaana haddaad keligaa tahay hadduu kugu akriyeyna aad adiga ku dul akrisayna akhbaranaa iyo qiraa'atan calayhi iyo waxbaad dihi yaad dhahaysaa caanna waa jirtaa iyaduna oo dulwajhayna oo laba waji leh inaad ka maqasheen o adig kuu sheegan waa dhici karta in meesha tadliis mudaliska waxyaada lagu helo ayay ka mid tahay calaa kulli xaal marka duruqdan hadda waxaa la yidhaha siyaaqul adaha aad buu u ilaaliyaa oo wuxuu kala sooci haddii laba nin isku cadfo oo xadiid wada leh oo israaciyo labadaasi siiqadii ay ku kala wariyeen buu ku kala caddayn ah, wuxuu kaloo samayni markii xadiidka ay labadooda isla wariyaan lafdigan hadda lasoo siyaaqeeye lasoo wariyey qofka iskale buu sheegay wuxuu dhihi walafdu lifulaan wlafdu lifulan buu dhihi aad buu marka halkaa daqiiq ugu yahay wuxuu ku leeyay marka qaala saciid wuxuu yidhi saciidka waa saciid binu camr soo marka hore kuma dhin muslim laba shaq ma lahayn muxuu ku yidhi xadathanii maxamed bnu cabaad wa saciid bnu camr ashcafi jamiican soo kuma dhin can ibni cuyayna ka warameen ibnu cuyayna qaala saciid marka muslim baa wuxuu ka caddeynaya wuxuu leeyahy saciid asagu ninkaa la yidhaahdo sheekhu muslima saciid alashcafigaasi qaala wuxuu yidhi akhbaranaa sufyaan buu yidhi soo maarti hadduu isaga saciid u akhbaranaa sufyaan yidhi yaa soo haray maxamed binu cabaad maxamed binu cabaad isaga muxuu yidhi can ibnu cuyaynata buu ku yidhi muxuu yidhi can ibnu cuyayna siiqadu wax ku warinayaan waa cancana ibnu cuyaynana magaciisi muuna sheegine aabihii kunyadiisi buu sheegay ibnu cuyayna unbuu yidhi ama saciid isagu ahbaranaa iyo sufyaan sufyaankuna waa ibnu cuyayne un intaasay ku duwan yihiin can hishaam bni xujayrin can daawuus bnu kaysaan alyamani qaala wuxuu yidhi jaa waxaa yimid haadaa ninkan ila bni cabaas buu u yimid yacni haadaada wuxuu la jeedaa bushayr bushayr ibnu kacab bushayr ibnu kacab ninka la yihahda ibnu cabaas buu u yimid fajacala wuxuu gudagalay bushay yuxadiuhu inuu u waramayo ibn cabaas buu waramaya xadii buu sheegaya xadaana kada xadaana faqaala lahu ibn cabaas baa wuxuu yidhi markuu dhegaystaba cud lixadiidi kada wakada ku celi xadiidkaa hebel iyo hebela xadiiska akrisa ka mida bal ku celi facaada lahu waa ku celini uma xadaahu xadiidkiiba haddana wadi oo wadi oo wadi faqaala lahu wuxuu ku dhihi ibn cabaas cud ku celi lixadiidi kada wakada kaana ku celi facaada lahu waa ku celini faqaala lahu shaki baa taabtay shaki baa taabtay markaasuu wuxuu yidhi maa adri qaala bushayr baa wuxuu ku yidhi lahu ibnu cabaaskii ku celceli lahaa maa adrii ma garanayo ibnu cabaas acarafta inaad garatay xadiidiyi xadiidkayga kullahu dhammaantay inaad garatay ood aqoonsatay ood ictiraaftay waa ankarta aad inkirtay haadaa intanaad soo celi leedahay ama amase bilcags ankarta inaad inkirsan tahay xadiidiyi xadiidkayga kullahu dhammaantiis oo carafta aad aqoonsatay oo ictiraaftay haadaa intanaad soo celcelinayso ma kala garanayo xaggeed iga haysataa buyidi xaggeed iga haysataa waad ugu dhegan tahay maxaa la yidhi cayriin cune <clears throat> marka faqaala lahu ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi inaa anagu haddaan saxaabadii nabiga nahay kunaa waxaan ahayn nuxadiu kuwa ka warramaa nuxadiu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga ka warrami jiray id goor baa nabiga ka warrami jiray lam yakun unan ahayn yukdabu mid lagu been uunta calayhi nabiga xilli dadku ay qiimo badan yihiin saxaabadii nabiga calayhi salaam ardadiisii iyo talaamiiddiisii qiimaha badnaa ay nabiga ka warinayaan ibn cabaas arday nin yar buu ahaa saxaabadii wax ka bartay cabdiraxmaan binu cawf iyo cumar binu khadaab iyo xilli marka nabiga calayh salaam haddiiba wax laga sheego oo nabigaa yiriba la dhaho aadan shaki kusoo gelayna been in nabiga lagu been runtay aan shakigaa nugu jirin xilligaasaana soo martay buu yidhi falamaa rakiba annaasu dadkii markay fuuleen asacba aljamal asacba a ritiib bayrle bayr qaba iyo wadaluula mid hayin ah intaba markay dadku fuuleen tarakna alxadiida xadiidkii waan ka tagnay canhu nabiga laga warinayay sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu leeyahay warka warka nabiga xilligiisi aan soo gaarnay saxaabadii iyo sadrulawal taabiciintii buu ila soo gaaray oo la yaaban yahay oo maxaa khawaarij ah maxaa raafida ah maxaa firuq murjiah ah? maxaa qadariye ah balaayaa soo fakatay saxaabada oo nool bay waxaa soo wada baxeen <clears throat> markayse qolo walba madhabkoodii inay u nusreeyaan bay rabaan oo ay xadiis u keenaan oo deena ay kusoo baxaan waxaasaa marka bilowday cambeen baa bilowday axaadiista nabiga alayh salam lagu ugaananayo oo nin walbaba xisbigiisii firqadiisii uu rabo inuu xoojiyo ayaa bilowday saxaabadii marka afkay reebteen oo waxay garanayaan waxaan ahayn inay maqlaan waa diideen marka falamaa rakiba annaasu dadkii markay fuuleen asacba sacba waxaa la dhahaa aljabalu sacb geela iyo awrta la rarto iyo geela la rarto midna waa mid madax adag oo casiira oo aan hayin ahayn oo buubi oo marka hore la rabo in la raraba <clears throat> inaad keenaha gelisaa kuwa adkaani keenaha inaad keenadiid diid baa la dhahaa keenaha inaad gelisaa kuwa adkaani yaa allahu hadda u fadhiisiisana inta aad rarayso cabaad iyo dhawaaq buu kugu dili iyo inaad jilibka kaga taagnaato hadhowna inuu buubaba laga yaabao carruurtii iyo wixiiba uu siibaba yaa dhici karta kaasagaa saxa baa la dhahaa midka kalena daluul weyaanoo waa rinti hayin ah oo degan oo wixii la saaro loogu aamin qabo carruurta iyo waalidka iyo dadkaasaa ha la saartaayo marka cabsi loogama qabo ah, kaa kale shimbirtii buubtada waa boodaya kan laakiin ma dhaqaaqaayo marka wuxuu ka wadaa asacbada alxaadiisu daciifata wlmawduucati wlmukhtalaqa can rasuuli lahi sal slam wararka beenta ah ee aan saxda ahayn ee nabiga calayh salaatu wasalaam ka sugnayn dadka wata waa ritigaa buubka qaba wey wadaluul daluulka waxaa weeyaan waa xadiidkii saxiixada ee haabitadaheeda muxuu ahaa qalbigu ku dagaayey qalbigu ku dagaayey warka nabiga xalaawu leeyahay xalaawa iyo dhadhan ayuu leeyahay gaar ah oo dadka culamaau ljarxi ee cilalka yaqaana waay dhegaysiga warka nabiga marka xadiis markay maqlaan maqalkaas waxay leeyihin warka waa war nabi iyo warka war nabi ma aha sidoodayna noqon markii baaritaan la sameeyo sidii bay noqon lamid maaha warka nabiga calayh salaam ee waxyiga iyo war qof uu yiri la dhoodhoobay marka falamaa rakiba annaasu sacba wadaluula neef geelaho kuwa buubka qaba iyo wadaluula mid hayina markii labadiba daciif iyo saxiix markii lasdhex qaatiiyey tarakna alxadiida waan ka tagnay canuu nabiga laga wariyo ilaa maa nacrif yuu ka wadaa waxaan hubsanay mooyeene waan iskaga tagnay marka waxaan adaldali ma garanayna busheer ibnu kacaba wey manaha waxadaanii moxamed bnu raafic naysaburi qaala xadaanaa cabdurazaq ibnu hamaama sancaani qaala akhbaranaa macmar ibnu rashidin alasdiy can ibni taawuus cabdullahi ibnu taawuus ibnu kaysaan alyamani abu cabdiraxmaan alximyari can abihi taawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin cabdullahi ibnu cabaas alhaashimi radia allahu canhu wa asaga aabihim allah ka raadino cabaas baa dhalay camu rasuuli illah sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi inamaa kunaa waxaan ahayn naxfadu lxadiida xadiidkaan xifdin jiray walxaal alxadiidu xadiidku yuxfadu laga xifdiyo oo keliya can rasuuli llahi sala allah alay wasalam masderka xadiidka nabiga uunu yahay keliya oonkaas kugu imaa nabiga ka qaadano ka u dhowaa nabiga wuxuu ka qaatay hadduu nabigu si ay yiri udhahaya ka maqan u sheegi jiray xilli nabigu laga xifdiyey calayhi salaam yaan xadiista xifdin jiray fa amaa idaa rakibtum dadow haddii aad fuusheed kulla sacbin kulla jabalin sacbin jamalin riti kasta oo sacbin bayr qaba oo buubaya waduluulin wa kula riti kasta oo hayina haddaad fuusheen oo saxiix miyaa daciif baa balaayo o dhan aruursateen wixii soxdaay wixii kale fa hayhaata annagu waan ka fogaanaynaa hayhaata ismu ficilkii weeyaan bucdan weeyaan oo mawduucan lilistibcaad istibcaadi shay walya'si minhu baa loo soo qaataa hayhaata haddaad maqasho waxa la fogeynayo laga quustadoon oo u dhawaani mayno shaqana kuma lihin hana naga sugina inaan qaadano fa hayhaata waan ka fogaanaynaa oo dan kama lihin wixii asaga aha hadduu isdhex yaacay inta anagii horen haysanay iyo saxaabadii unbaan warka qaadanaynaa waxadaanii abu ayuubin sulaymaan binu cubaydillaahi alghaylaani qaala waxay dhaheen xadaanaa abu caamir yani aqadiy abu caamir alcaqadi wasmahu cabdilmalik cabdilmalik ibnu camar albasri ayaa la yidhahdaa in badan baad arki doontaa kunyadaas abu caamir alcaqadi magaciisa cabdilmalik binu camar wey qaal xadaanaa rabax rabax ibn abi macruuf almaki saduuq lahu awhaam bay dhahaane rabaaxan saduuq lahu awhaam ibn abi macruuf can qays ibni sacdin can mujaahidin mujaahid ibni jabrin alimaam almufasir mujaahid ibnu jabrin taabici kabiira wey almaki qaala wuxuu yihi jaa waxaa yimid bushayr alcadawiyu ninkaa la yidhahda bushayr bushayr binu kacabka haddaa soo marray wey alcadawi ila bni cabaasin cabdullahi bnu cabaas buu u yimid fajacala ibnu cabaas fajacala wuxuu gudagalay bushayr ibn lkacb alcadawi yuxadiu inuu xadiid sheegaayo oo yaquulu leeyahay qaala rasuulu llah sala allah alay wasalam qaala rasuulu llah sala allah aleyh wasalam unbuu ka dhaqaaqay fajacala ibnu cabaasna wuxuu gudagalay laa ya'danu inuu dhegaysanaynin lixadiidi xadiidkiisa dhegta buu dhigi maayo walaa yanduru ilayh mana fiirinayo hadda maxaan soo marray inuu dhegaysanayey oo uu qaar uu dhahay ku soo celi laakiin ninkii warkiisiiba ayaa joogi waayey ibnu cabaas mar walba lasoo doonan joog baa la yidhi hayaata baa la yidhi markaa sacbu wadaluul ooma baarin baa la yidhi marka warkii buu sii wadaa markii dambe ibnu cabaas muxuu gaaray heer uuna warkiisaba dhegaysaninba laa ya'danu lixadiidihi walaa yanduru ilayhi uuna saa u dhuganaynin fiirinaynin ayuu gudagalay faqaala markaasuu busheer wuxuu yidhi waa isla qumeeya ya bna cabaas maalii maxaa igu dhacay laa araaka aanan ku arkin tasmacu inaad dhegaysan lixadiidihi xadiidkayga o xadiiduka haddana waxaan kaaga warramayaa can rasuulilaahi maa kaaga warramayma qofkaaan kaaga warramay sala alla alay aslam walaa tasmacu mana dhegaysanaysidee waa kuse ibnu cabaas buu weeraray nabiga intaan kaaga sheekeeyo nabiga calayh salaam idhi yaan haddana i dhegaysanaynin fa ibnu cabaas wuxuu yidhi innaa kunnaa waxaanay nin yahow maratan xilli baana soo martay idaa samicnaa haddaan maqallo rajulan nin yaquulu leh qaala rasuulullah haddaaban maqallo ibtadarat way u kala ordi jirtay absaaruna araggaanaga wa asqaynaa ilayha u dheg raaricin biaadaanina dhegahanaga falamaa rakiba annaasu dadki markay fuuleen asacba waxa maaratay bayr qaba oo buubaya iyo wadaluula mid hayina been iyo runba dadki markay qaateen weeyaan macnuhu lam naakud qaadan mayno min annaasi dadka ka qaadan mayno ilaa maa nacrif waxaan garanayna mooyeene sidaa ogo uu yidhi ah. wayna soo martay xilli nabigaa yidhi haddii aan maqalo aan soo dhawaan jiray oo dhagaysan jiray oo maskaxda anaga aan imaanka anaga aan diyaarin jiray laakiin markii beentii iyo runtii laisdhexqaadsiiyey annaga wax run oon baan qaadanayna sidaa wey marka wuxuu musanifka kitaabkan u alifay in wax runa oo la qaato lagu afgaabsado kitaabkiisa uu noqdo oo sanadkiisa laiska hufay oo laiska hagaajiyey wixii kalena dagaalkaasuu ku hayaa in laiska ilaaliyo oo laiska jiro wixii ka dambeeya kitaabu liimaan markii la gaaro kitaabu liimaan waxaa weye halkaas markii la gaaro baru lamaan baad gashay a baru lamaan baad gashay axaadiista ayadaa marka waa malab wey waad dhuuqaysaa laga bilaabo kitaab liimaan laga bilaabo ilaa kitaabu tafsir buu ku dhamayn doonaaye intaa waxaa weeyaan muslim raximah llahu tacaala baa kaa kaafiyey ah, intaa ka hor waa muqadimo iyo arar waxaa maarata ku kalifay inuu xadiistaa qiimaha badan kuu keeno waxaanu rabaa inuu maaratay kaa saaro oo kaa reebo sidaa wey macnaha waxadaanaa daawuud bnu camr dabiy qaala xadaanaa naafic bnu cumar can ibni abi mulayka ibn abi mulayka mashhuur bikunyati isaguna inuu caan yahay zuhayr baa la dhahaa magaciisa ibn abi mulayka zuhayr ibn cabdillaah ibnu judcaan qaala wuxuu yihi katabtu ila bni cabaasin ah, katabtu waxaan qoray ila bni cabaas ibnu mulaykihi baa warqad qoray codsi ah ila bni cabaas cabdullaahi bnu cabaas xabru lumma turjumaan alqur'aan radia allahu canhuma ayaan warqad u qoray asaluhu waxaan weydiisanayaa an yaktuba lii inuu iisoo qoro kitaaban warqad iyo qoraal iyo kitaab oo wayukfii canii uu iga qariyo waxna inuu iisoo qoro kitaab wax saxa oo lagu kulsoon yahay oo asaga uu hufay oo uu hubsaday inuu iisoo qoro wixii aan saxsanayn oo waxa uu soo qoraayo uu arka wax kaldana u arkana waxba maarata yuu iisoo qorina haga qariyo yuu ii sheeginba waxaan saxsanayn haba ii sheeginba ah, maxaa yeelay waa xoog meel cidla aad ku bixisay weeyaan wax mawduuca oon sugneen oo nabiga alay slam ka sugneen xoog aad cidlo ku bixisay bay noqone hanoo sheegin buu le wa yukfi yufi iyo yuxfi bilxaa la akriyo ayadana waa jirtaa yuxfi min ixfaai shawaaribi ayaa laga soo qaaday yani wayuxfii marka inuu gaabiyo iisoo qoro hagu dheereen ah, iisoo gaabi ayadana waa la labdiyey wayukfi haddii la yidhaahdana waxyaalahan uu qori doono ibnu cabaas inuu wixii saxsanaa u qoro wixii kalena uu kaba qariyo o u sheegin labada macnaba sax weeyaan warqadii baa soo gaadhay ibnu cabaas marka uu ardayga soo dirsaday faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas waladun huwa waladun ibn abi mulayka zuhayr bn cabdillaah waladun waa wiil naasixu naasixa waa wiil naasixa wiilkan isaga ah qiimo badan oo wanaaga iyo khayr unbuu raadinayaa qofka oo khayrdoonkaa naasix la dhahaa qofka dadka khayrka la doonina naasix baa la dhahaa addiinu nasiixa marka waladu naasix waa nin naseexo badan oo naseexo qaadanaya ana aniga akhtaaru lahu u doonaya alumuura umuurta ikhtiyaaran doorasho waqfi canhu waxa uuna rabinna waaban ka qarinba ii kala shaandhee oo ii kala huf buu yidhi wax sugan ii keen waa sidaa uu yidhi oo akhtaaru lahu lumuura umuurta iyo axaadiista iyo akhbaarta anaa u doordoori ikhtiyaaran doorasho inta qiimaha badan ee lagu kalsoon yahay wa ukfiihi canhu wixii kala waa ka qarina waan ka xadfi qaala wuxuu yidhi fadacaa qaalada marka waxaa weeyaan waa raawigii ka warinayay naafic bnu cumar iyo fadacaa wuxuu u yeeray ah, ibn abi mulayki baa isaga hadalka wataa fadacaa wuxuu u yeedhay ibna cabaas biqadaaya caliyin diiwaankii cali radia allahu canhu uu wax ku kale xukumi jiray ayuu yihi keena inuu wuxuu rabaa oga guuriyo wixii sugnaa oo deen imamuleyka u diro fadacaa wuxuu u yeedhay cabdullahi bn cabaas biqadaa'i caliyin ay biixdaari diiwaanin kutiba fiihi qadaau cali cali bin abi aalib qadihiisii uu xukumi jiray diiwaankii lagu qoray yuu yidhi iisoo xaadiri oo ii keena dacaa biqadaa'i caliyin ay bidiiwaani qadaa'i cali cali qadihiisa diiwaankii ku qoraa ayuu yidhi soo xaadiriya markaasuu fajacala wuxuu gudagalay yaktubu inuu qorayo minhu diiwaankii iyo buuggii cali waxyaalihii aqdiyadaha ilan buu ahaaye weliba qadaha aad buu yaqaanay qadiyatun laa abalxasan allaha waa kala dhihi jir qadiyo iyo xukun iyo masale aan loo haynin cali abulxasan ayuu dhihi jiray cumar radi allahu canhu fajacala yaktubu minhu markaasuu wax ka qoraya ashyaan waxyaaluhu ka qorqoray diiwaankii intuu lahaa waa sax wayamuru bihi shayu waxbaa soo mari laleeyahay cali baa saa yiri oo cali baa waxaa sheegay oo cali baa waxaa xukumayo markaasuu fa yaquulu ibnu cabaas wuxuu dhihi wallaahi baan ku dhaartay maa qadaa ma xukumin bi haadaa waxaan caliyun cali ma xukumin ilaa an yakuuna inuu noqday mooyaane dalla mid baadiyoobay inuuba baadiyoobay cali mooyaane caligaan aqaanay waxa wallaahi buuna xukumin wamaa dalla caliyun radia allahu canhu ardaa cali ma baadiyoobin ee waa dasaa'istii ay soo geliyeen shiicada cali radia allahu canhu arda isagoo nool bay daba ordaayeen ay ku hayeen nabiga muxuu nagu khasisay oo waxyaalahay sheegayeen o dhayaen waxbuu ku khasisay ay dhihi jireen oo kuwa zanaadiqa iyo kuwa maaragtay raafida iyo intaba way jira xilligiisiibay bilowd cudurku bilowday haddii kitaabkiisii iyo dawaaweyntiisa gacanta ku dhigeenna waxbay dul saareen oy dabada ka geliyeen oo dhacali baa xukumay wixii wuxuu socdaba oo uu sii socdaba kutub waaweyn bayba hadda ka samaysteenoo dawaawiin oo kaafi iyo fulaan iyoay leeyihiin oo gidigood wax maaragtay cali loo nisbeynayo oo wala daciif ah oo ah mawduuca daciifaba ah ayaan ahe kadib iyo mukhtalaq ahoo been aho la abuurtaya ayay sameeyeen marka wuxuu leeya wallahi ma qadaa bi hada cali ma waxan cali ma xukumin ilaa an yakuna dalla inuuba dhumay mooyaan ali cali mana dhumin radia allahu canhu ardah qaala xadaanaa camr bnu naaqidin camr bnu maxamed baa la dhahay ibnu bukayr annaaqid waa naanaystiisii qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can hishaam naaqid waxaa la dhahaa qofka axaadiista hubsada ee mxuu aha jarxi iyo tacdiilka caanka ku ah ee qofka majruuxa ahe aan lagu kalsooneynna caddeeyo naqdiya waxa kalena maarata hagaajiyaa la yihahdaa qaala xadad asxaabu naqdi ba la yihah xadathana sufyaan ibnu cuyaynata can hishaam ibnu xujayrin can daawuus ibnu kaysaan alyamani qaala wuxuu yihi daawuus utiya ibnu cabaas waxaa loo keenay radia allahu canhuma bikitaabin kitaab baa loo keenay fiihi uu ku qoran yahay qadaau cali cali radia allahu canhu qadihiisii kitaab ku qoran wuxuu xukumi jiray iyo maxkamadiisii iyo culumtii uu diiwaangeliyey ilan qado haddaad qaadi tahay wax badan baa kusoo mari wax badan baa kusoo mari dhacdooyin badan iyo cajaaib iyo kharaaib iyo masaa'il baa kusoo mari marka inuu qofka qoro oo la aruuriyaa fiican marka cali radi allahu canhu qadihiisii wax ku xukumi jiray famaxaahu markaas ibnu cabaas markii loo keenay maxaahu waa tiray ilaa qadra a qadra intaa mooyeene wa ashaara sufyaan wuxuu ishaaray bin cuyayna bidiraaci diraaciisa in dhudhundhan mooyaane inti kale wuu tirayba in dhudhundhan yuu kasoo reebay marka wuxuu ahaa wax dheer oo fidsan baa wax lagu qori jiray masalle iyo muxuu ahaa waxyaalaha laga sameeyey geetimireeda caleenteeda laga sameeyey sijaayadaha oo kale iyo wax noocaas kale alwaax dhaadheer iyo waxbaa wax lagu samayn jiray oo lagu diiwaangelin jire lagu qoran jiray marka intaa in leeg mooyaane inti kale waaba tirtirayba intan baa sax kaa buu yidhi ah, wixii kale waxba kama jiro rag baa gadaal ka soo geliyey qaala xadaanaa xasan binu caliy xulwaani xulwaanina waa la dhahaa rayxaanina waa la dhahaa rayxaani iyo xulwaani labadoo laqabasa iskale intuu carab macaanaa ayuu haddana udgoon badnaa Ah, saas wey manaha alxulwaani almakiyu weeyaane qaala xadaanaa yaxya ibnu aadam qaala xadaanaa ibnu idriis ibnu idriiskan ma aha imaamkeeni shaafici ahaaye waa cabdullaahi ibnu idriis weye cabdullahi bnu idriis alwdi weeyaan ah, cabdullaahi bnu idriis alwdi can alacmash sulaymaan bn mihraan alkahiri abu maxamed alkuufi can abi isxaaq isabeyi camr bn cabd illahi qaala wuxuu yidhi lamaa axdatuu markay soo darisiiyeen ooy gadaal ka keeneen tilka alashyaaa waxyaalaha beenta ahee cali radi allahu canhu loo nisbeenayo bacda caliyin radi allahu canhu cali markuu noolaa isaga isdifaaci jiray markuu dhintay kadib markii waxaa beenta gadaal lagaga daray oo loo nisbeeyey qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min asxaabi caliy ardadii cali ahaa ee cali yaqaanay ee wax ka bartay ka mid a wuxuu yidhi qaatalahum allah shiico ilaahay lacanadiisa ha ku dhacdo aya cilmin cilmi kee ah yay afsaduu fasaadiyeen maxay cilmi fasaadiyeen algatha wasamiin markii cilmigii saafida wax kale lagu daro waa halaabaya waa halaabi malabkii hadii wax kale lagu daro ama samka wax lagu daro de wixi waa isla halaabaya marka wixii malabkaha qiimaha badnaa cali radia allahu canhu aqdiyadiisii la hubay ayay balaayo ku dhex dareen qaatalahum ullah ayuu leeyahay waka marka nimanka ayaga waa lagu dhaho qaatalahum llah baa udhi raximahum llahi allah naxariistiy ma jirto qaatalahum ullah baa utaalla aya cilmin cilmi keeka ay afsaduu allah maxay cilmi fasahaadiyeen saas way macnaha xadathana cali bnu khashrab waa wax d muslimiinta lasoo dhexgeliyey oo diinta lagu soo cudwi faasida xubin faasida oo mujtamaca islaamka lasoo dhexgeliyey wey ah, dagaalka ugu xun ee islaamka haysta weeyaan maxaa yeele gaalka waa iska arkaysaa quman ee gaalnimadiisa muujistay ee gaalnimadiisa ku caddaystay kan marka muslimka sheeganaayo ee meel walba kula taagan bal un yeel markii xaramka la tagana waad arta waxay samaynayaan ah, masjidka nabiga markii la tago waxay sameyn waad aragtay salaada muslimiinta markay galaan oo kacbadii musharafada la hortaagan yahay o la tukanayo ayaga waa sii dareerayaan markii la dareerana way soo qulqulayaan masjidka nabigana waa sidaa qubuurta masa kor fadhiyaan sidii maarata xunshadii qaala xadaanaa caliy bnu khashrab qaala akhbarana abu bakr yani ibnu ayaash abu ibnu cayaash qaala samictu lmuiira almuiirau bnu miqsam addabi almuqiiratu bnu miqsam addabi ayaan maqlo yaquulu leh muqiirahan u ogo waa kaasi ma aha saxaabigii ma muqir bnu shucba ahaaye almuqiira bnu miqsam baa la dhahaa yaquulu isagoo leh lam yakun ma ahayn yasduqu midkuu ka run sheego calaa caliy radia allahu canhu cali korkiisa wax intuu ka warramo ka run sheegi jiray fi lxadiidi xadiidka ma jirin ilaa min anhu xaggiisa xadiid canhu laga wariyo ilaa min asxaabi cabdillahi bn mascuud cabdillahi bin mascuud ardadiisa mooyeen ah, cabdillahi bin mascuud ardadiisa iyaa si fiican u kala saari jiray oo ka run sheegi jiray cali iyo axkaamtii iyo axaadiistii iyo akhbaartii laga wariyey iyo xadiidkii laga wariyey radia allahu canhum jamiican baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaan ana alisnaada min addiin sanadkan aad arkaysaan ee xadaanaa xadaanaa xadaanaa laleeyahay maaha wax lagu feero jabay oo iska cidlaa maaha a ah, waa silsila dahabiya silsila dahab ah oo siay kuu wada ku gaadhsiinaysa ilaa xadrati nabawiya nabiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo taqriiraadkiisii saad ku heli intay noo dhexaysa innaga nebi maxamed sala allah alay wasalam maanta marka akhbaartii bay ku gaarsiin matnigii bay ku gaarsiin sanadkan asaga ah diintii buu ka mid yahay diintii buu ka mid yahay raggaa marka diinta kuusoo naqliyey ee qofba qof ka soo wariyey radiallahu canhum bay mudan yihiin in la dhaho oo loo duceeyo marka sanadka diintu ka midi wa ana riwaayata riwaayadu laa takunu ma noqoto ilaa can ihiqaat riwaayada sideedaba dad hiqaad ah oo lagu kalsoon yahay bas unbaa laga warin karaa bima fiihim bimaa fiihim jaa-is ah, wa ana riwaayata laa takunu ilaa can ihiqaati bima fiihim wixii ayaga dhexdooda ah hiqaad lagu kalsoon yahay wa ana riwaayata laa takunu ilaa e aye ya waana jarxa riwaati aniga waxbuu u yar tuuragooye u i tuuragooyey waana jarxa riwaati waana jarxa riwaati ruwaati jarxa riwaati waana jarxa ruwaati bima fiihim ruwaada oo la jarxiyo waxa ay ku sugan yihin lagu jarxiyo jaa-izu wa banaayi waana jarxa ruwaati bima fiihim jaa-izu sax wey waana jarxa ruwaati bima fiihim jaa-is intaasa mesha ku jirta bima hum fiihi jarxu rawaati bima huwa wuxuu ku sugan yahay fiihim dhexdooda jaa-is waa banaan yahay yani raawig wuxuu ku sugan yahay jarxi oo dacfi oo in lagu sheego waa banaan tahay wey ma axan bal waajibin waaba waajiba in raawiga xadiidka warinaya hadduu isagaba khaldan yahay oo diin ahaan u khaldamo ama labdi iyo xifdigiisa uuna lagu kalsoonayn in la jarxiyo la yihahdo waa daciif waa kadaab waa mutaham in la yidhaahdo jaa bal waajibin waajib weeyaan diinta difaaceedii bay kamid tahy walaysa min alghiibati xanti ma aha ha xantii la xarimay ee kabaairta aheed ee la sheegay ee foosha xumeed ee walaalkaa oo dhintay hilibkiisa ad cunaysa oo kale ugu shabahay ma aha middan bal min adhabi bay soo geli difaac can ishariicati almukarama shareecadan qiimaha badan la difaaco bay soo gelaysaa waa difaac walkashfi bayaan fayditaan can macaayibi ruwaati alxadiidi xadiidka laga warinayo ceebtooda la faydo oo dadka ay ku kadsoomin oo la iska ogaado tana loo jeedaa ma aha qofkan in tanqiis isaga daatadiisa la maagan yahaye diintii buu asagaa soo dhexgalay oo wax kamarkaa isagoo mudnayn marka dadkii baa laga yaa loo sheegaya diinta laga qabanaya diinta laga qaban marka waxyaalaha waxay kamid tahay xanta ah ee banaan bay kamid tahay xanta banaan ayay kamid tahay markuu yidhi alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala ma maktabtu mundu an caraftu ana algiibata xaraam ma xamanin qofna ma xamanin ayuu yihi bukhaari intaan ogaaday kiibadu iyo xantu inay xaaraan tahay markaasa waxaa lii kitaabka taarikh lkabiira hebel waa iyo adlis markaa marka waxaa weeyaan taas ma soo gelayso marka taa xan ma aha waa diin iyo difaaceed wey qala xadaanaa xasan bn rabiic qala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham can ayuba ayub bin abi tamiim asakhtiyaani wa hishaam can muxamadin ayuu ka wariyey hishaamkan waa hishaam ibnu xasaan hishaam ibnu xasaan wey can muxamedin muxamedkana waa moxamed bnu siriin waxadaanaa fudayl buu hadana yiri can hishaam marka hishaam baa laba arday leh ayuub iyo fudayl fudaylkana waa fudayl ibnu ciyaad ninkii qiimaha badnaa wey cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi maa ra'aytu awraca min fudayl ibnu ciyaad ma arkin buu yidhi fudayl ibnu ciyaad nin ka waracsan ka xalaal miirsan ka qiimo badan can hishaam buu haddana ka wariyey hishaamka waa kaa horuun hishaam binu xasaan wey qaala waxadaanaa maklad ibnu xuseyn can hishaam asana waa sanad labaad wey marka intanba way ismutaabacinayaan marka hishaam yaa marra ayuub baa ka wariyey marra fudayl baa ka wariyay ibnu ciyaad mara makhlad ibnu xusein baa ka warinay intuba waxay ka wariyeen maxamed bnu siriin ayay ka wada warinayaan xadiidku marka mutaabacaad buu yeeshay gurbadii iyo qaraabadii uu ka baxay can moxamed bnu siriin buu ka wariyey qaala wuxuu yihi moxamed moxamed kahdaai moxamed iska yidhi ibnu siriinkan u ah qaala wuxuu yidhi ina hada alcilma cilmigan iyo axaadiistan diinun waa diin sanadka hadda loo wadaa sanadkan aad arkaysa ee matniga ku gaarhsiinayo waa diin fanduruu firiya caman taakhuduuna qofkaad ka qaadanaysaan diinakum diintiin qofkaad diinta ka qaadanaysaan fiirsada u fiirsada ma qof lagu kalsoon yahayba cadaaladiisa iyo dayaanadiisa ma qof xagga dabdigiisa lagu kalsoon yahayba mise waa qof aan diin ahaan loogu kalsooneen xifdi ahaanna loogu kalsooneen iyo aqoon labadaba iska ilaaliya qaala xadaanaa abu jacfar maxamed bnu sabaax maxamed bnu sabaax adulaabi abu jacfar qaala xadaanaa ismaaciil bnu zakariya can caasim alaxwal caasim bnu sulaymaan alaxwal marka waa acmash oo kale wey indhahay ku saabsan tahay axwalki iyo acmashki iyo wax indhaha ku saabsan indhaha qofka wareejiya ayaa axwal la yihahdaa marka xadiistii baa naga gashay oo si kale lagu garan maayo caasim waa badan yahay alaxwal markii la garan ninkaa qiimaha badan inuu ahaa xadiistiis waa la qaada can ibnu siriin maxamed ibnu siriin qaala wuxuu yidhi lam yakunuu maynan ahayn salafkii ummadda saxaabadii nabiga iyo taabiciintii intooda hore lam yakunuu maynan ahayn yas'aluuna can اlisnaadi kuwa sanadka wax weydiiya oo qof haddii war ka maqlaan nabiga uu ka sheego warkiisa horeba laga qaadan jiray yaad ka maqashay iyo ah, miy ah, min karaa marka wuxuu leeyahay maxamed bnu siriin lam yakunuu maynan ahayn maynan ahayn yas'aluuna can ilisnaadi sanadka kuwa weydiiya sheekhaada waa kee iyo yaa wax ka maqashay iyo yaa wax kuu sheegay mayna dhihi jir falamaa waqacat alfitnatu markay fitnadii dhacday balaayo aan loo joogin markay dhacday dad nabiga ku dhiiran oo xadiis aan sugnayn dadkii soo dhexgelinaya oo hawadoodii iyo qaqraaddoodii iyo dunyadoodii ay taraartay fitnadaa markay imaatay fitnat alkhawaarij oo cali iyo mucaawiyaba gaaleeyey iyo fitnatu muxuu ahaa alrawaafid iyo fitantaasi markay imaadeen fitno badan ubay aheede qaaluu waxay dhaheen nabigaa sheegay alayh salaam yuu yidhi alfitnatu naahuna xaggaasay ka imaan doontaa waa nabiga alayh salaatu wasalaam qaaluu waxay dhaheen samuu lanaa noo tilmaama noo magacaaba rijaalakum raggiina ah, markaasaa baaritaan la sameeyo layihi warkii waa isbedelay nin walba qofkaad ka qaadanaysa iska hubso samuu noo sheega lanaa annaga rijaalakum raggaad wax ka maqasheen waa kuwama fa markaasaa la fiirini ilaa ahli sunnati qofka ahlu ah ee waddadii nabiga iyo dariiqadiisii iyo caqiidadiisi iyo manhajkiisi raacsan fa yuukhadu waa laga qaadan xadiiduhum xadiidkoodii wayundaru waxaa la fiiri ilaa ahlilbidaci bidcada kuwa uu saaxiibkaa waxaan jirin oon diinta sal ku lahayn wata falaa yuukhadu xadiiduhum xadiidkooda la qaadi maayo ah, lama qaadanayo weliba haddii uu daaci yahay oo bidcadiisii u ololeynayo warkiisa isaga xaggaasaa loo tuurayaa haddii bidcadiisa mukafiro tahay oo gaalnimo gaadhsiinna ka rawaafidi ayaguna sidoo kale wey laakiin haddii kufrina gaarsiisineen daacina uunan ahayn qaar culimmada ka mid a ah, laakiin uu yahay qof sidqi iyo ammaano lagu yaqaano wuxuu soo naqlin qaadan maarata waxba ku daraynin waa la qaadanaya oo khawaarij kuwo badan loo nisbeeyo ayay bukhaari iyo muslim wax ka qaateen leannahu beenta ayagu gaallimay u arkaanba beenta gaalnimo iyay u arkaan warkood waa cadya qaala xadaanaa isxaaq bin ibraahim alxandali laakiin xagga fisqiga laga yaaba marka ayagana xagga fisqiga in jaakum faasiqun bina fatabayanuu marka warku waa waa isdhex yaallaa oo warbaa ka jira iyo niqaash laakiin way jirtaa inay aimadu ka qaateen dad noocaas oo kalea ah. marka waa qof dhinac walba laga fiiriyey xadaanaa isxaaq bn ibrahim alxandari ibnu rahawayhi akhbaranaa ciisa wa huwa ibnu ciisa bnu yunus ibnu isxaaq assameyci weeyaane qaala xadaanaa israa'iil ibnu yunus yay walaalo yihiin isxaaq ibnu yunus ciise bnu yunus iyo israa'iil bnu yunus iyaguna waxaa weeyaan abu isxaaq asameyci baa yay ku abtirsadaan xadaana alawsaaciyu cabdiraxmaan binu camr alawsaaci imaamu shaam bilaa munaasic imaamu shaam baa la dhihi jiray alawsaaci can sulaymaan ibni muusa qaala sulaymaan wuxuu yidhi laqiitu daawuusan daawuus baan la kulmay daawuus bnu kaysaan faqultu waxaan ku yidhi xadaanii fulaanun hebel baa ii warramay kayta wa kayt hebel baa waxa waxaa ii sheegay ee ka warram qaala wuxuu yidhi in kaana saaxibuka ninkaa aa sheegay hadduu yahay meliyan qof buuxa fakud canhu wax ka qaado meli yani waa nooc isticaara haddii ama eh, tashbiiha oo eh, qofka hadduu yahay qof xoolo leh waa lala macaamili oo waxbaa laga iibsan oo waxbaa la daymin oo warkiis maara dayntiisa waa laga sugay oo xooluu leeyahay waa lasku kalsoon yahay waa lagu kalsoon yahay haddii lagu xawilo oo lagu yidha hebel ka qaada hebel baa waxaad ugu laheed hebel baan ku ka qaadana wa uxiila ila axadukum ilaa maliyin falyatbac waad raacaysaa qofka maligaa soo maaha sidaasoo kale waxaa weeyaan qofka xadiidka warinaya hadduu qof meliya yahay aqoontiina u leh dayaanadiina leh cabsina aan laga qabin fakud canhu ka qaado saas wey marka macnuhu in kaana saaxibuka maliyan fakud canhu ka qaado maliyan ala qof cilmi laho wax yaqaano oo lagu kalsoon yahay qaala waxadathana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaalami saaxib lmusnid aw musnad wljaamic watafsir kutubtaasule daaramigi la yaqaano wey cabdullahi bn cabdiraxmaan addaalami ah. qaala akhbaranaa marwan marwan bn mحamed dimishqi qaala xadaثna saciid bn cabdالcaزiiz can sulayman bn musa qaala wuxuu yihi qultu lطaawusin طaawus ibnu kaysama waxaan ku yidhi ina fulana hebel xadaanii bkada wakada waaas waxaasuu ii sheegaa ma qaataa warkiisa qaala wuxuu yidhi kaana saaxibuka meliyan adiga dib ugu noqo baaritaan samee hadduu yahay qof meli ah oo warkiisa aan iskhilaafaynin oo tiqaada waafaqaya oo maarata cadaaladii diin ka muuqata daahirka fakud canhu wax ka qaado dhib ma laha iska hubsow asnaad ibn diin wey qala xadaana nasr bnu aliy اjahdami qala xadaana asmaiyu alasmaci alimaam alugawi luqada iyo naxwada iyo cilmiga cilmu luga yuu caanku ahaa oo kaan sanadki xadiidkiina waa ku jiraa oo sanadkaas ninkaa dhan ee nasr bn ali jahdami sagaalkii sheekh ee soo sheegaynayba sheekha u ahaa sagaalkii sheekh raggii sheekha u ahaa buu nasri kamid yahay yaa isagana maaratay wax ka qaatay cabdilmalik baa la dhahaa magaciisana asmacigan cabdilmalik bin qurayb albahili can ibni abi zinaad cabdiramaan cabdiraxmaan bin abi zinaad can abihi aabihiisa oo abi zinaad ah waa diidi jiray zinaad loo kunyaeyo abi zinaad wasmahu dhakwaan qaala eh, muxuu ahaa wasmahu eh, cabdullahi ibnu dhakwaan cabdullaahi ibnu dhakwaan abu zinaad dhakwaankana kee ahaa abu saalex soo maheen abu saalexna dhakwaan buu ahaa abu zinaadna waa cabdullahi bnu dhakwaan qaala wuxuu yidhi ilan wax walba sami waa galaaye wax walba sami waa galaa ah, qur-aanka keliya ma aha raggii baa sami galayo abizinaad iyo abizinaad iyo muxuu ahaa abu saalix markaa midna dhakwaan midna cabdullahi bnu dhakwaan marka abuzinaad cabdullahi bnu dhakwaan qaala wuxuu yidhi adragtu bilmadinati magaalada madiina almunawara calaa saakiniha afdal salaati wa tasliim nabi moxamed sala allah aleyh wasalam magaaladiisii wey waxaa magaaladaasi waxaan ku gaaray oon haleelay miatan boqol sheekh ayaan magaalada madiina kusoo gaaray buu oo culamaa oo saalixiin oo qiimo badan kulluhum dhammaantood maamuun waa dad aamin aamin oo la aaminay oo diin ahaan waa loo aaminay maa yu'khadu haddana laga qaadan mahayo canhum xaggooda alxadiidu xadiidana lagama qaadanayo waa culamo waa dad qiimo badan saalixiin ah ammaano iyo diin iyo waracnimo leh haddana wax xadiid ka qaadana kusoo leexani ma jirto oo waase yuqaalu waxaa la yidhi oo la istaabsiiyey laysa min ahlihi ehlulxadiid ma aha baa la yidhi dadka waa dad culumahoo qiimo badan oo khiyaarahoo ehlu daaca laakiin sanaaca alxadiiiya baa ka maqan sanaaca alxadiiiya ayaa ka maqan ha oo inay kala saaraan daciifkii iyo saxiixii saqiimkii iyo saxiixii ay kala saaraan oo ay qofka ay wax ka qaadanayan iska hubsadaan arrintaa kaflada ku badan kaflatu saalixiinka ku badan waa dadkaas ka qiimaha badan laakiin baabka markay galaan way ku dhiiqanayaan laysa min ahlihi ay min ahli xadiid ahlixadid ka mid maaha marka meeshan maxaad yaallaa ammaanadoodii iyo salaaxoodii diintooda ay ammaano iyo salaax lahaayeen laa yanfacuhum fi riwaayati alxadiidi canhu xadiidka inay wariyaan kuma anfacayo maxaa la waayey licadami dabtihim wa itqaanihim waxaa la waayey dabti iyo itqaan baa la waayey waa nin qiimo badan diin leh saalixa wanaagsan xagga cadaaladii waa ka toosan yahi laakiin waxaa la waayey inuu noqdo qof dabdi iyo itqaan leh oo wax suga ayaa laga waayay ah. markii wa wixi o dhan wa iskaga darmanayaan marka sidaa weeyaan labadii shardi haddii la waayo mid kamida waa ku dhamaatay hadduu dabdigii iyo itqaankii leeyahay laakiin faasiq uu yahay oo uu mutaham yahay oo warkiisa maaratay uu qof diin ku fiican unan hayn ayaduna cadaaladii baa la waayey waa la tuuri ah. oo ninkii alle ka baqi waayey oo rasuulka ixtiraami waayey warkiisa marka xageebuu ku geynaya xagee ku geynaya qala xadaana mamd bn abi maxamed bn abi cumar almaki qala xadaana sufyan xaw xadaana abu bakr bn khalaad albahiliy walafdu lah qala samictu sufyan bn cuyaynata can miscar bn kidaab miscar mashhuur bi hada sm muhml muhmel baa la dhahaa muhmel iyo mubham farqi baa udhexeeya mubham magacba maahaba muhmelna magac weeye lakin waa magac mujarad ahoo keligii ah muhmel la dhahaa ka miscarin wa muxamadin wa caliyin keligii waa kuma caligan miscarka waa kuma baad usii baahan tahay muhmal baa la dhahaa laakin mubham ka rajulin waimra'atin oo kale wey mm, wa fulanin wa shasin marka miscar binu kidaam qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay sacad bin ibrahim azuhri yaquul isagoo laa yuxaditu can rasuli lah sal slam ila hiqaatu nabiga kama waramo oo kama sheego xadiid ilaa dad hiqaada lagu kalsoon yahay mooyaane hiqanimadana maxaa midaar u ah ay ku wareegtaa laba cunsuroo waaweyn bay ku wareegtaayo alcadaawalatu wadabdu cadaalad iyo diin xaggeed inuu ka toosan yahay diin ahaan iyo salaaxa dhinaca kanana dabdigii iyo xifdigii ama xifdun fi suduur ama xifdun fi suduur baa la dhahaa korkuu ka hayaa haddii kale kitaabkiisi ku qoran waa muqaabaleeyey waa isku waa u hagaagsan yahay waxadathanii moxamed bin cabdillahi bn quhzaad min ahli marw weeyaane saddexdan hadda muxuu ahaa sanadka soo socda oo dhan bu saddex nin bay noqon doonaane saddexdaas buu ka hadli doonaa qaala cabdaan bn cuhmaan cabdullahi bn mubaarak saddex wey aha yaquul isagoo alisnaadu min addiin cabdullahi bin maarag weye oo riwaayat maxamed bin cabdillahi bin qusaan min ahli marwa weye cabdaan bin cuhmaan isagana waa marwa marwazi baaba la dhahaa cabdullah bin mubaarak cabdullahi bin mubaarak isagana waa marwazi marka waa waxay kamid tahay ladaif isnaad waa niman khuraasi khuraasaaniyiina oo haddana reer marwa ah marwazi baa la dhahaa samictu waxaan maqlay cabdallahi bin mubaarak oo yaquulu leh alisnaadu sanadkan aad arkaysaan ee matniga kugu aroorinaayo fulan fulan fulan laleeyahay min addiini diintu kamid yahay walowla isnaadu sanadka hadduuna jirin laqaala wuxuu iska dhihi lahaa man shaa qofkii raba maa shaa wuxuu rabo qof walba intuu meel fadhiistu xadiis beena soo aruuriyo deena yuu suuqa gelin lahay oo sheekh wey la dhihi lahaa maxaa marka ragga lagu kala saaray sanadkaas noo magacaaba samuu lana rijaalakum wakaan soo marayna mar dhow maga noo sheega raggaad wax ka maqasheen markaasa ragga qaar ceeboobeen oo nin sheekhahoo dhintay intuuna isagaba dhalanin <clears throat> nina intuu asagaaba dhalanina dhintay yuu le hebel baa wax noo ah, marka taarikhdaasa wax badan yaa lagu kala lagu kala shaandheeyey taarikhda iyo makaanka iyo iyo zamanka ah, magaalo un weligiisba gelin nin jooga u waa ka maqlay seed oga maqashay wa qaala moxamed binu cabdillaahi hadda waa xanaaba la helay oo wax walbaba gaadhsiinaya meel walbe wa qaala moxamed binu cabdillaahi waaa wuxuu yidhi hadda alxamdu lilah cilmigi waa noo dawinan yahay waa noo yaalla wixii daciifana gaar baa loo arooriyey wii saxiixa wii xasan waa lawada hagaajiyey marka hadda nina meel soo gelin karo wa qaala maxamed bn cabdillaahi wuxuu yihi ibnu quhusaadkaa soo marray mar dhoweeyaane xadaana alcabaas bin abi rizmata ayaana warramay qaala samictu cabdallahi baan maqlay yaquulu isagoo leh ibn mubaaraki wey cabdullahi ibn mubaarak almarwasi baynanaa annaga iyo wa bayna alqawmi annaga iyo qowmkan iyo dadkan waxaa noo dhexeeya alqawaa'imu afarta adin awaaimtu waxaa la dhahaa xayawaanka xoolaha afarta addiin ay xoolaha leeyihiin oo kale ah, ayaa waxaa la dhaha qawaaim yani qawaaimta hadda muxuu la jeedaa alisnaad sanadkaasa marka sida waxaa weeyaan isticaara tasriixiya mid dhihi jiren isticaara tasriixiya oo qawaaimtii bahaa iyo xoolaha ayuu wuxuu kusoo isticaaraysaday ruwaadi marka baynana wa bayna alqowmi alqawaa'imu yani alisnaad sanadkaasaa noo dhexeeya annaga iyo qoomka marka sanadkaa baan ku kala baxaynaa wey nin walba ninku ka maqlay iyo ninkan warinaayo wuxuu yahay yaa la dabagelaya wixii sugana waa laga tegaya wallahu aclam billahi tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed